بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد weli waxaynu ku jirnaa suuraة النaaزicaat waxaan soo gaarnay qowluhu tacaalى أntum أشhadu khalقا am السmaaءu banaaha rafaca samkaha fasawaaha وأغطasha laylaha وأkhraja ضuxaaha والأرض bacda dalika daxaaha أkhraja minha maa'aha وmarcaaha والجibaala arsaaha mataacan lakum waliancaamikum aayaadkan ilahi subxaanahu wa tacaala markii laga soo sheekeeyey fircawn iyo weynankii uu sheegtay iyo wixii loo sheegay ilaahay rumee aakharana qiyaama jirtee ku tasho xisaab baa kaa horaysa wixii oo dhan uu beeniyey nebi muuse calayhi salaam iyo risaaladii iyo diintii uu wadayna uu la dagaalamay iyo aakhirkiisii gabagabadiisii in adduunkana lagu cadaabay aakharena cadaabkii ka weyn uu sugayo walaa cadaabu alaakhirati ashaddu wa abqaa uu sugayo ayaa mar labaad dib waxaa loognoogu celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka tusaya cilmigiisa iyo awooddiisa iyo aadamahan inay rumeeyaan inay mudan yihiin nicamku u sameeyey isla aayaadkaasa inay ku shukriyaan mudan iyo aayaadkiisaasi inay tusayaan awooddiisii iyo cilmigiisa soo saaritaanka iyo aadamo la soo nooleeyaay inayna wax weyn ku ahayn tusaalayo badan oo kuwii hore lasoo sheegay ee kownkan indheheenna ka muuqdaana oo qaybo la faahfaahinayaa layna siinayaa aantum idinka aadamaha ayee ah diidan in laydin soo noolayn karo miyaa ashaddu ada khalqan abuuritaan ama u mise samada ayaa abuuritaankeedu adag yahay oo culus yahay banaaha samada ilaahay waa dhisay rafaca uu kor yeelay kor buu u qaaday samkaha jurmigeedii iyo qaradeedii fa waa simay oo meel kala liidatiya meel dilaacsanaya duleel ma laha waatasha waa madoobeeyey leylaha habeenkeedii mugdi buu ka dhigay wa akhraja waa soo saarayoo waa iftiimiyey duxaahaa maalinteedii intaas sanadaa lagu tilmaamay waalarda dhulkana bacda daalika intaa kadib daxaaha ilaahay waa fidiyey akhraja waa ka soo saaray minhaa dhulkii ma ahaa biyaheedii iyo wamadcaaha daaqeedii iyo dhirteedii iyo midhaheedii waljibaala buurihiina arsaahaa waa ku duldejiyo waa ku adkeeyey mataacan lakum idinka in laydiin raaxayo ku nicmaysataan ku tamashlaysaan ku noolaataan iyo waliancaamikum xoolihiinniyaa dhaqanaysaan ee naflayda intaba inta ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay laba qaybood weeye qaybna samadaa looga sheekeeyey qaybna dhulkaa laga sheekeeyey kadibna nicmada ay aadamaha u leeyihiin ee shukriga mudan baa lagu gunaanaday su-aasha koowaad ee layna weydiiyey baa waxay tahay aadamahan idinka abuuritaankiinna ama kii bilowgia ah ha noqdo ama dib in la soo nooleeya ha noqotee ma-aadamahan samayntiisa iyo samadan iyo cirkan samayntooda haddii awooddiinna aad ku qiyaastaan midkeebaa adag oo xeel dheer oo culus adigaa lafta yare intaa la eg iyo samada intaa la eg ee tiir taagan tilmaamaha soo socdana laga bixiyey keebaa cajiibsan keebaa awood badan u baahan keebaa cilmi iyo aqoon badan u baahan samada ayaa ka adag weeye jawaabta sidaasihi qur-aanka meel kalaa lagu sheegay antum idinka miyaa ashaddu adag khalqan abuuritaanka amisamaagu mise samada abuurkeeda baa hawl iyo dhib badan haddiiba caqli iyo garasho iyo awood iyo cilmi aadame lagu miisaamo su-aasha jawaabteedu samada adag weeye sida ay tahayna ilaahay subxaana wa waa kii aayad kale ku yidhi la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi اnnaasi walaakina akara annaasi laa yaclamuun samada iyo dhulka abuurkooda ayaa ka weyn abuurka aadamaha dadka badankoodse ma garanayaan halka waxaa lagu caddeeyey antum ashaddu khalqan am isamaa'u keebaa abuurkoodu weyn yahay inay samada iyo dhulka oo labaduba abuurkoodu ka wen yihiin midka aadamaha ujeeddada laynoo xasuusinayo in ilaahay samada iyo dhulkaa abuuray cilmigiisa iyo awooddiisa ay ku tusayaan waxaa ka mid a ah, in soo noolaynta aadamuhu aanay waxba ku ahayn ujeeddada sidaasii meelo kaleoo qur-aanka ah iyadana lagu qeexayoo lagu caddeeyey fii suurati yaasiin baa ka mid ah, awalam yarow ana allaha aladii khalaqa asamaawaati waalarda walam yacya bikhalqihinna biqaadirin calaa an yuxyiya almowta balaa inahu calaa kulli shayin qadiir maxaa suurat alxaqaaf ayaan u manay aayaddani miyaynan ogeyn ama indhahooda ku aragba allihii cirkan todsamooyinkan iyo dhulkaba abuuray aan kuna xiiqin oon ku daalin abuuritaankoodii biqaadirin inuu awoodo calaa an yuxiya almowta dad dhinta inuu soo nooleeyo inuu awoodo miyaanay ogeyn oyna caqligoodii iyo cilmi ku garan karin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cirkaa iyo dhulkaa laga sheekaynayo dhulkuna waa soo socdaa cirkiina waa ka layna weydiiyeye abuurkoodaa ka weynna jawaabteedii meel kalaalay nagu siiyey aayadaha ka mid a ah. in ujeeddadu ay tahay soo abuuritaankiinnu iyo soo saaritaankiinnu haddaba qudradaa aydan sawiran karin buu leeyahay oo waxba kuma aha awooddaada celiya dhul abuurkood hadduu ka weyn yahay oodan awoodi karin allihii awooday inuu ku soo noolayn kara inuu awooday waxaad ku diidda ma yaallo wey banaha samadaa ilaahay waa dhisay ilaahay samadaa inuu dhisay mar kale waa kii lahaa wasamaa'a banaynaaha biaydin xoog iyo qudraannu ku dhisnay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay rafaca waa kor yeelay samkaha dhumucdeedii samadaa sidaa u weyn waa dhulkan ka weyn oo dhulkani samada haddii loo eego weynankiisu dhulkaa weynankiisa aynu aragnay waa shilin meel miisa la dul saaray ama masaajka bartamihiisa la dhigay oo kaleeto waay marka loo eego samadan koowaad keliya ugu yar samooyinka saas darteed bay dhinac walba kaga wareegsan tahay isaguna isagoon dhulku loo samada dhinacyadeeda wareeggiisa midna aan haysanin uu meel dhexa iska yaallaa dhinac walbana shan boqoloo sano bay ka jirtaa haddaba samadan dhulkan sida ama kandhe ama kubadda wareegsane meel cidlaa iska yaal samada ka sarraysee dhinac walbana shan boqoloo sano ka fog inteen leeg bay ka weynta waa ta koobaad ee ugu sokaysa dhulkan aada aragtay ay samadu intaa ka sii weyn tahay abuurkooda allihii awooday allaa dhisay samadaa ka weynna jurmigeedaas iyo qarada intaa la eg ilaahay dhumucdeedaasi rafaca waa kor yeelay samkaha dhumucdeeda ay bigayri camadin tiir la'aan oo weliba toddoba sii kala weyna wa banaynaa fowqakum sabcan shidaadan baan suuratu naba ama macammo ku soo marnay aayaad badan oo lamidana halkaasaynu ku soo marnay rafaca asamaawaati bigayri camadin tarawnaha samooyinka intaa la eg wax tiroo haya ma laha meel bay iska taagan yihiin iyagaba dhulkaba allah awooddiisa haysa adugu inteed uga dhigantaa itaaliya tabar inaad isku itaaliso isku dheereliso rabbi oo tidhaahda say ku dhici kartaa awooddaa lagu heli karaay in allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula inay meeshooda ka dhaqaaqaan allah ka haya subxaanahu wa tacaala samadii sidaa uu hayay haddana ereygan halkan waxaa la yidhi asamaa jinsu samaai weeye ilaa waa toddoba aladii khalaqa sabca samaawaatin ibaaqa toddoba sanoo isku wada kor daboolan oo midba midda kaleo korka kaga sii daboolan tahay yuu sameeyey muxuu ku sameeyey kor markuu u qaaday ee dhisay fasawaahaa waa simay ceeb la'aan weeye meel jaban ma leh meel dilaacsan ma leh meel duleesha ma leh meel ceeba ma leh way wada dhisan tahay dhulkaasuuna korkiisa ka dhigay inaan meel ceeba lahayn adiguba cirka fiiriyo meel dilaacsan arag waayo aladii khalaqa sabca samaawaatin طibaaqa maa taraa fii khalqi الraxmaani min tafaawut ilaahay abuurkaa uu samooyin ka abuuray wax kala dheerdheer oo kala qalqalloocsan arki maysid farjic ilbasar inaha ku celceli hal taraa min futuur wax dildilaaca ma ku aragtay uma arjic ilbasara mar kale ku celi oo ku celi oo ku celi yanqalib ilayka albasaru khaasi'an wahuwa xasiir indhahaagii aad wax ceebiya dilaaca arag lahayd ku celisay ku celisay waday waday waday iyagoo soo hongoobay oo ku xanuunay oo daalay oo inaad indhaha qabato oo isku yar qabata u baahan umbaa soo korfiirintaadii saa unbaad kala soo gadoomi fasawaahaa waa simay macnaheedoo la faahfaahiye wey waaqtasha waa madoobeeyey leylahaa habeenkeedii wa akhraja waa iftiimiyey duxaahaa maalinteedii in habeenkiina uu ka dhigay madow waxaynu ku soo marnay wajacalna alleyla libaasan wajacalna anahaara macaashan waxaa kalooynu soo sheegnay aayaddaa markaynu soo marayna aayado badan oo la mid a ah. famaxawnaa aayat alleyli wajacalnaa aayata annahaari mawsiratan calaamadda habeenku mid mugdi oo tirtiran baan ka dhignay maalinta calaamadeeduna iftiin baan ka dhignay faa'iidooyinka ku jirana waxaa laynoogu soo sheegay midna nasashaa loogu talagalay iyo in adduunku iyo cagtu degto jirkuna daalkii ka nasto oo si wanaagsan u seexdo midna in la xamaasho la shaqaysto oo risiq la raadsadaa loogu soo sheegay halkaasaan ayado badan ku soo marnay intaa waa samadii habeenkii iyo maalintii mid walba sida laga dhigay nacfiga ku jira ilaahay su u maamulayo ma awood aadamiya aqoontiiba seebaad awood iyo aqoon ilaahay isugu itaalin kartaa oo ani caqligayga ma geli karta see ii soo noolaynaya u dhihi kartaa caqligaagu ma keenay siduu cirkiiha samadaa iyo habeenkii iyo maalintiiya u abuuray suu waxaan dilaac lahayn intaa u simay siyadoon tiirhaynuu hawada ugu hayo soo wuxuun aragoo indhahagaa kuu macallinahe inaad aqbasho qasaba ma aha intuu kale kuu sheegay inaad aqbasho way aadamuhu laba arrimood hadduu qiro wixii la sheego wuu yeelaa markuu aqoon kuu qiro awoodna kuu qiro waa kaa rumaystaa wax allaale wixii awood ku saabsanna in la awooday cidduu awood u ogolaada waa u yeelaa macluumaadka aadamihiiya basharka hadda digriyada iyo shahaadooyinka lagu qaadanayo cilmi soo kor ee laga dhigayo qaybo badan oo ka mid a ah, inaan rumayno maan ku qasbo waxaan u rumaynay dee dadkii brofesoraa ah dhigayoo baadhis baa la sameeyey oo satalaytyaal la diray baa jidka iyo iskuulka iyo kalaaska laynagu akhriyey ninkan aqoon buu leeyahay baan u cabnaye indhaheenna waxba lama tusin markii kalaaska lagugu dhigo dhulku waxbuu soo jiitaa soo jiidashuu leeyahay meerayaal baa meera dhul baa wareegaya satalayd baa soo qabtay marka lagu yidhaahdo waxaad adigu xaqiijisoo tijaabisay miyaa jira mise arday kalaas fadhiya wixii u sheegay liqay baa tahy waad liqday maxaad u liqday macallinkanaad cilmi iyo aqoon ku tuhmaysaa aadamihii oo dhanna wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila wey rabbigii callaamu lhuyuubka ahaa intan aqoontiisiiyo cilmigiisiina wax yarun aan ka fahanay inaad isagii aqoon iyo cilmi say ku dhici kartaa isku taagta meehe wuxuu kuu sheegay caalim bikulli shayin weeye inaad rumaysato wey macallin xunba waad rumaysatayoo maalmo uun kalaa soo dhigtay toban labaatan sanana uun aqoonta iyo jaamacadaha kaaga soo horreeye rabbigii wax walba ogaayee abuuray inaa aqoon isugu taagta dee waadan qirsanayn aqoontiisa qad axaata bikulli shayin cilman baadan qirsanayn waalarda dhulkiina bacda daalika intaas kadib cirka markuu dhisay ee jurmigiisa iyo qaradiisa kor u qaaday ee uu dhismihiisa simay ee habeenkiisii mugdi ka dhigay maalintiisiina iftiin ka dhigay kadib walarda dhulkiina bacda daalika intaa kadib buu daxaahaa fidiyey oo goglay dhulkaasaa loo fidiyey akhraja waa ka soo saaray minhaa dhulka ma ahaa biyaheedii kuwii roobka ee galay iyo kuwii ku kaydsanaaba ceelashaa iyo biyaha burqanaya iyo ilahaa durdurka ee webiyada iyo noqonaya buu ilaahay ka keenay subxaanahu wa tacaala wa marcahaa daaqeedii waxaasoo dhir iyo geeda ah ama dadku ku noolaadaan ama duunyadu u daaqdo ama laga ganacsado ama guryo laga dhisto ama geeda ahaan loo harsado ama qurux loo daawadana ilaahay baa saa oga soo saaray intaa wax ka faahfaahsan wax soo saarkaasi suuratu cabas baan ugu tegi doonnaa iyadoo lasii faahfaahiyey marcaa haada la faahfaahiyaan ugu tegi doonnaa waljibaala buurahana arsaahaa waa ku dulwaa sameeyey oo waynu horay baynu u soo marnay ana najcal alarda mihaadan waljibaala awtaadan baynu ku soo marnay halkan aayaddani waxay sheegtay ilaahay dhulka waxeeda inuu ka soo saaray tii horena cirkii bay ka sheekaysay fii suurati fusilat ama xamiimi sajda la yidhaahdaye mas'alo kalaa lagu faahfaahiyey muddaday qaadatay waxani qul ainakum latakfuruuna biاladii khalaqa alarda fii yowmayni ilaahay dhulkaa abuuray laba maalmood watajcaluuna lahu andaada dalika rab اlcaalamiin wajacala fiiha rawaasiya min fowqiha wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha fii arbacati ayaamin waa laba maalmood oo kale afar bay isku noqdeen sawaa'an lisaa'iliin afar maalmoodoo siman wey abuurkii horena labaa laga dhigay wixii lagu dhex abuuray oo buurihii leh oo dhirtii leh oo awooddii ku abuurayd leh oo biyaheedii lehna waa laba maalmood baa layna yidhi afar maalmood oo siman dheh uma istawaa ila asamaa'i wa hiya dukhaanun faqaala laha walilardi itiyaa طawcan aw karhan qaalataa aطaynaa طaa'iciin faqadaahunna sabca samaawaati fii yowmayni toddobadii samo iyo waxaa ku jirayna fii yowmayni laba maalmood baa lagu abuuray intaa waa imise meelo badan baa laynagu yidhi allihii cirkiiyo dhulka abuuray weeye fii sittati ayaamin lix maalmood lixdii duuduubnayd ama halkan aan la sheegin iyadoo faahfaahsan laba dhulka lagu abuuray iyo laba waxa ku jiroo dhan lagu abuuray iyo laba cirkiiyo waxa ku jira lagu abuuray horta lixdaasay isku yihiin uma istawaa ila asamaa'i wa hiya dukhaanu intaa waa inta koobaad aayaddan iyo aayadaha kale ee faahfaahinta cirkiga dhulka abuurkooda ka sheekeeyey hal arrin bay ku kala duwan yihiin oo isugeyn u baahan halka arrin waxa weye aayaddani waxay sheegtay samada abuurkeeda iyo koryeelkeeda iyo habeenkiiyo maalinteeda yaa horeeyey waalarda dhulkana bacda daalika intaa kadib ayuu daxaaha ilaahay fidiyey dhulkaa dambeeyaa la yidhi mar haddii bacda daalika intaa kadib la yidhi aayaddii aan akhrina suuratu fusiladna markii laga sheekeeyey dhulka ilaa afar maalmood lagu abuuray wixii ku jiray waa la yidhi uma stawaa ila asamaa'i wahiya dukhaanun intaas kadib uma kadib baa samadii la abuuray ayaddaana waxay caddaysay inay samadu dembaysay oo cid dhulka horreeye tanna waxay tilmaamaysaa in dhulku dembeeyey taasina dhulkaa horreeyey bay leedahay taa fusilad waxaa la mid ah ta baqara aayadda suurat اlbaqara la mida ah. huwa aladii khalaqa lakum maa fi اlardi jamiica ثuma اstawaa ilى الsamaa'i kadibna samada u qastay aayadda maxaa ka cad inay samadu dambaysay waxaan u baahannahay haddaba inaynu iswaafajinno laba macne baa ugu dhow waxa la isku waafajiyo in la yidhaahdo aayadaha dhulka horreeyey leh waxay ka hadlayaan asaaska abuur ahaan dhulkaa horreeyey wax kastoo ku jirayna intaan la faahfaahinin ilaahay waa qoondeeyey qadar ahaan biyaheedii iyo daaqeedii iyo qadar ahaan bay u qoondaysnaayeen kadib baa samada la abuuray samada markii la dhammaystiray kadibna dhulka baa la fidiyey oo daxaaha abuurkii maahee fidintii weeye isagoo duuduuban baa la abuuray kadib baa la fidiyey samada kadib sida haddaynu nidhaahno aayaddan uma stawaa ila samaayi wa hiya dukhaanun samadu inay iyadoo qiiqa horay usii sii jirtay baa la tilmaamay taasi waxay waafaqaysaa labada tafsiir ee aayaddii suuratu alambiyaa midkood ahayd aayaddaasoo walam yara aladiina kafaruu ana asamaawaati waalarda kaanata ratqan fafataqnaahumaa kaanataa radqan way isku dheganaayeen miyaa mise kaanataa radqan way daboolaayeen weeye way daboolaayeenoo tanna waxba ma soo saaraynin dhir ah tanna wax rooba ma soo dayraynin waa tafsiir qaybta dambe aayadduna macnahaasay tilmaamaysaa wajacalnaa min almaayi kulla shayin xayin in meesha roob iyo biyo ay ku lug leeyihiin radqigii iyo roobka biyaha wax ka dhexeeyaan bay tilmaamaysaa culammada qaarba waxay ku fasireen kaanataa radqan way isku dheganaayeen marka hore iyagoo isku dheggan baa la abuuray kadib baa lakradqan fafataqnaahumaa waa kala fujinay qaybtii samada iyadoo qiiq ahaanay kor aaday aadamuhu hadda markay culumtooda ka hadlayaan taasaa u yar dhowaanaysa oo waxay leeyihiin kownkan markuu abuurmayey calaamadaha la hayaaye cirkiiyo dhulkani in qarax weyn dhacay bay tilmaamaysaa qaraxii weyn ee dhacayna wax kala fuqay wahiya dukhaanunna waxay tilmaamaysaa dhulka markii la fidinayey samadu asaaskeedu waa jiray oo qiiq bay ahayd haddii la yidhaahdo saasay ahaydoo wahiya dukhaanunta dukhaankan xaggee ka yimidna fafataqnaahumaa waa kala goynay qaraxii weynaa ee waxbaa kala fuqay ay yidhaahdeen inta yaree aadamuhu waxoogayay ka gaareen bay tilmaamaysaa waa laba tafsiiro culimmadii salafka iyo aimmadu ay leeyihiin midbana qaraa'in xoogaynayaa jiroo tarjiix waa kala duwan yihiin calaa kulli xaal tafsiirka waa tafsiir lagu jamcin karoo la dhihi karo abuurka dhulkaa horreeyey faahfaahintana samadaa horraysay kadib baa dhulkii la faahfaahiyey tafsiir kalaa jiroo bacda daalikadan bacda bimacnaa maca weeye la yidhaahdo waalarda dhulkana bacda daalika maca daalika intuu samadaa abuurayey daxaha waa fidiyo waa fidsanaa marka aayaddani aayaadkii horay waafaqio dhulka abuurkiisaa horeeyey uma stawaadiina way waafaqi bacda oo bimacnaa maca loo isticmaalana qur-aanka way ku taallaa fii suurati alqalam nun walqalami baa nin laga soo sheekeeyey markii dembigiisa laga soo sheekeeyey kadib baa la yidhi cutullin bacda daalika zaniimin isagoo nin weyna kibirkiisi iyo madaxadaygiisii baa laga sheekeeyey bacda daalika intaa kadib zaniimin wacal awey waladu zinaa waladu taariikh ahaan kibirkiisa miyey ka dambeysay may dhalashadiisii baa ka horraysay weynanka iyo kibirka markuu dhalanayey buu wacal ahaa weeye marka bacda daalika ay maca daalika cutullin bacda daalika maca daalika ninkan isu kibrinaya zaniimin wacal xaaraan ku dhashay waay waladu zine waayo ninkii waladu zinahaay oon aabbihiiba la aqoonin gogoldhaafka iyo garacnimada ku dhashay ba haddana saa isu sii weynaynaya wey marka bacda daalika zaniimin ay maca daalika waayo saas darteed bay culammada qaar waxay yidhahdeen tawfiiqa ugu dhow fii luqati alcarab iyo luqat alqur'aan bacda oo bimacnaa macaa haddii laga helay bacdadan bimacnaa macan ka dhigaynaa waalarda dhulkana bacda daalika maca daalika daxaahaa waa fidiyey taasaa ugu ishkaal yar sababtoo ah haddii aan nidhaahna dhulkaa duuduub loo abuuray ta'wiilaad badan baan u baahanaynaa khalaqa lakum maa fi اlardi jamiican dhulka waxaa ku jiroo dhan dhammaantii uma stawaa ila samaay takalana fii yowmayni iyo wixii ku jira qadara fii arbacati ayaamin uma stawaa waxaa ka ishkaalaad yar bacda daalika bacdada bimacnaa maca laga dhigo lakiin laba tafsiiroo culimmadu mareen waay intaasi aayaadkaas wixii faahfaahin ahaa ku saabsanaa wey haddaba ilaahay subxana wa tacaala intaa markuu inoo sheegay waxaa laynoogu sheegayaa mataacan lakum idinkaa laydinku raaxaynaya waliancaamikum xoolihiinna cirkaasna saqfan maxfuudan baa laydinka dhigay matarkiibaa idinka imanaya dayaxii iyo qoraxdii sanadkiiyo wax walba lagu xisaabayey habeenkii iyo maalintana lagu salaynayey baa ah wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduunana waa layna yidhi matarkii iyo roobkiina kor buu idinka yimaadaa risiqii iyo daaqiina hoos buu idinka soo baxaa haddii roob la waayana la baaba dhul wax soo saaroo dhirla haddii la waayana la dhammaa dhirta haddaynan wax la cuno soo saarin xooluhu waxay ku noolaadaanna soo saarin wax geed lagu gabadoo la harsadana la waayo markii dhirtii la guro dhulkuna saxaran noqdo soo kan laba deg ilaahyahay maha adinku ka cabaadayo in dhirtu jirtaaye geed la harsado iyo mid la goosto iyo mid midho laga cuno iyo mid qurux noqda iyo mid cimilada ilaaliyaay waa mataaca iyo nicamka ku raaxaysiga adduunka qayb ka mida waay dhirba haddii la waaya dhul wax ka soo baxa roobkuse kuu doo soomaalida odayaashaan ka maqli jiray dayr biyo quudad la yidhahdaa jiri jirtay roobku waa da'aa dhulkana waxba kama soo baxo haddaan bir dheer beerba soo bixin badarna soo bixin dhirna soo bixin roobki iyo biyuhu bala ku qaaday un soo haddaan roobba imaninna soobaabba maaha roobka yaa keena ma aadamaa keeno wax ku leh may allah waxay saadaaliyaan xilliguu soo socdo sida sunanka qaanuunka kownka ilaahay u abuuray laga bartay aqoontoodii waa intaas awooddooduna shaqaba kuma leh aqoon maxay yidhaahdeen saadaasha hawada iyo daruuraha iyo isdhaafka iyo intaasoo sana markaan eegnay qaanuunkan yaa dejiyey roobka lagu saadaalinaya rabbi baa dejiyey aadamu waa qirsa waxba kuma laha baan wax ka ogaanay maxaa tarteen waan saadaalinay inuu soo socdo laakiin qaanuunka yaa u dejiyey allah yaa keenay allah nicmo waxaa loo keenay roob markii la waayo waa kan nag baa la dhihi waa la baabi baad aragteen dad iyo adduunyaba miyiga magaalaha waa lagu baabi saas darteed roob la'aan iyo abaaraha dhacayo hay-addii cuntada adduunku waxay ka dayrinaysaa malaayiin gaaji iyo cuntalaha ku soo wajahantahay maxaa lagu heli karaa roob inuu yimaado cimiladii kuleylkii dhulka ka baxay baa batay cirkii baa daruurihii yaraadeen qabowgii meel markuu gaadho fadhiisanayay roobkii baa yaraaday xaraarada dhulka waa in la yareeya roobkii baa yaraaday waxaan oo dhan waa macsiyada aadamahee wax kaloo yaraaday ma jiro intaasoo dhan mataacan lakum waliancaamikum wey idinkana ku shukriyaa laydinka laya rabbigii awoodda iyo cilmigii lahaa qiro warkiisa qaataa laydinkalaya maxaad xisigaysaan marka in qiyaamadii timaaddo qof walbana lala xisaabtamo fa idaa hadday timaaddo aطaammatu musiibadii alkubraa ee weyneyd yowmaidin maalintaas yatadakaru linsaanu aadamuhu qof waliba wuu xasuusanayaa maa sacaa wixii uu shaqaystay ee soo camalfalay wa burizad waa loo soo muujinayaa aljaxiimu naartii jaxiima ahaydna liman yaraa qofkii arkayee loogu talagalay inuu arko fa ammaa man qofkii daqaa dunida ku kibray oo wa aahara doortay alxayaata nolosha addunya ee dhow ama liidata fa ina aljaxiima jaxiimadaa la soo bandhigay baa hiya alma'waa meeshuu u noqonaya u galbanaya hoyga u ah waammaa man khaafa qofkii ka cabsaday maqaama rabbihi rabbigii la horistaagiisiiyo la kulankiisa maalintaa qiyaamo oo wanahan nafsa nafta ka reebay oo u diiday canilhawaa waxay jeclaydee dembiga ahaa ama waajib la dayaco ahayd fa ina aljannata jannadaa hiya alma'waa meeshuu u galbanaya ah intaa qiyaamadii iyo wixii ka dambeeyaa laynoogu sheegay qiyaamada magacyadeeda aلطaamatu baa la yidhi aلsaakhatuna waan ugu tegi doonaa alxaaqatu alwaaqicatu alqiyaamatu aلsaacatu magacyo badan bay leedahay qiyaamadaas ilahay halkan wuxuu ku tilmaamay musiibadii weyneyd musiibadu way kala waaweynta beleduna waa kala daranta beleda ugu weyn ee la sugo waa qiyaamo في suurati alqamar maxay sugayaan baa la yidhi qiyaamada waxaan ahayn wasaacatu adhaa wa amar wasaacatu qiyaamada adhaa ka musiibo weyn wax walba wa amaru kana kharaar kharaar weeye waa meel adag weeye meel ambiyadii sallim sallim hadal aan hayn ay dhihi waayeen wey saynu soo marnay meel ilaahay tilmaan markuu ka bixiyey dadku inay wada waalan yihiin weeye hooyadiiyo ilmuhu kala cararayaan waxaa inoogu min doonta suuratu cabas baa lagu sii tilmaami doonaa yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi halkaasaan musiibada faahfaahinteeda qaybo ka mida ah wixii suuratulxaj lagu sheegay iyo inta lagu sheegay suuratulmacaarij iyo baan faahfaahin musiibadaa weynankeeda ugu tegi doonnaa yowmaidin maalintaas yatadakaru linsaanu waa xasuusanayaa maa sacaa wixiiu soo camalfalay waan waayeele iyo waxbaan halmaamay iyo zahaymir baa igu dhacay iyo waxaasoo dhan waa laga tegayaa maskaxdaadii oo juusta ah oo weligee aad waxaad samaysay iyo waxaad tidhi aadan halmaamaynin buugga ku hor yaallana aad ku wada xasuusanayso baa lagu hor keeni doonaa waxayna la mid tahay addana aayaddan ogu iman doon suurat اlfajri yowmaidin yatadakaru اlinsaanu wa annaa lahu dikra xasuus maxay tari maanta waan xasuustay waxay wax tartaa adduunyada markaad ku xasuusato eed ilaahay uga toobad keentay wax tartaa fii suurati alacraaf sida lagu sheegay ina aladiina اtaqow idaa masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun way xasuusanayaan markaasay waansamayaan waxaa kalooy wax tartaa fadakir wadakir faina dikraa tanfacu اlmu'miniin qofkii mu'mina ee xasuustaa ku towbadkale wax tartaa fii daari الtawbati wاlcamal ama fii daari اljazaa'i wاlxisaab waana xasuustay waxma tarto yowmaidin maalintaas yatadakaru اlinsaanu wuxuu xasuusanayaa maa sacaa wixii uu sameeyey buu xasuusanayaa wajaduu maa camiluu xaadiran waa wa burizat wixii uu inkirana afkaa la xiri xubnihiisaa ku marag furi alyowma nakhtimu calى afwaahihim tukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum gacmihii iyo lugihii baa kugu maraag furi midna sheegi midna markhaati ka noqon wa burizat iljaxiimu naartii jaxiimo ahaydna waxaa loo soo bandhigay loo soo muujiyey bannaanka loo keenay liman yaraa qofkii arkaya bandhiggeedu dadkoo dhan loolama jeedo keligeedna maaha waxaa la keenayo jannadiina waa la keeni maalinka qiyaamada bannaankaa la keeni jannadana bishaaro dadka ahlul'iimaanka iyo taqwada ahaa baa loo soo bandhigayo intay arkaan bishaaro hordhacay u noqon naartuna dadkii lumay ee ahlunaarka ahaa baa loo soo bandhigayo naxdin iyo argagax u noqon kamaa fii suurati shucaraa wauslifat iljannatu lilmuttaqiina waburizat iljaxiimu lilghaawiin wasrifat iljannatu waa loo soo dhoweynaya jaweeyey lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqay wa burizat iljaxiimu waa loo soo daahiriyey lilghaawiina kuwa dhumay marka liman yaraa waxaa fasiraya lilghaawiin labada tafsiir waa caam iyo waa midkan khaaskaa ujeeddada aayaddu liman yaraa qofkii arkaya lilghaawiina baa fasiraysa markii la keena maxay noqon way qamaamaysaa fii xadiidi ibni mascuudin cinda alimaami muslimi fii saxiixi wuxuu leey jahannamo waxaa la keenayaa maalinka qiyaamada iyadoo toddobaatan kun oo xarig oo bir ay ku xidhan yihiin xarig waliba waxaa haya toddobaatan kun oo malag kolkolatarada ma xisaabaan toddobaatan kun waxaad ku dhufataa toddobaatan kun waa imise four point nine billion miya toddoba toddoba lagu dhuftayde waa afartan iyo sagaal soo ma tirada imisaa miseen noqon dee afar eber oo afar eber imisaa dhacaysa imisaas isku soo aadaysa hal xabun baa dhacayaan u malaynaya may inta badan way dhacayaan adu afar iyo afar eber imisaa meesha ka baxaysa xisaabta kolkoleetan in la qaato maaye maskaxdii durbo soo qabanaysa ma la waayo may kolkoleetarku maskaxdii buu gubay waagii hore dhag maskaxda lagu soo qaban jiray intay noqon aduu toddobaatan kun oo xarig ya maxaa raacaya m b bilyan miya mise milyan waay intaas oo malag baa naartii oo baxbaxsanaysa igu sii daayeleh maxaaban u sugi inta laga keenayo lasoo xisaabayo halkanaaba kusii qardadamsane iyadoo leh baa la keeni waatan fakfakanaysa intaasoo xarig toddobaatan kunoo xarig mid walba toddobaatan kunoo malag hayaan ha kugu soo baxbaxsato waata halkaasaana lagu wadaa wuu arkaa qofka fariiqun fi اljannati wa fariiqun fi saciiri waay dadku maxay noqonayaan marka fa amaa man tagaa qofkii kibray ee isla weynaaday oo wa aahara alxayaata nolosha doortay addunyaa ee hore ama liidatee dhow noloshan adduun ka doortay aakhara iyo ilaahay rumayntiisii waxaa kaloo dhanna beeniyey faina aljaxiima naartaa jaxiime ee bannaanka lasoo dhigayee la arko baahiyalma'waa hoyeedkiisa ah meelo badan baasaa qur-aanka lagu sheegay in naartaasi ciddii ilaahay beenisay dembina gashay loogu diyaariyo loogu talagalay amaa man bakila wa amaa man kadaba bakila waاstagnaa wakadaba biاlxusnaa fasanuyasiruhu lilcusra tii adkayd baanu u fududaynaynaa mar kale waxaa la yidhi nabiyulaahi daawuud waa kii lagu lahaa walaa tattabic اlhawaa fayudilaka can sabiili اllah naftu waxay jeceshahay ha raacin oo jidka alle ay kaa lumiso maxaa dhacaya hadday lunto ina aladiina yadiluuna can sabiili اllaahi lahum cadaabu shadiidu bimaa nasuu yowma alxisaab cadaab adag bay leeyihiin wa ama aladiina fasaquu famaawaahum الnaar kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha waqiila lahum duuquu cadaaba الnaari aladii kuntum bihi tukadibuun halkaasoo dhan waxaa lainoogu celcelinayaa dadkaa qooqay suurat اlqalm suurat اlcalaq waxaa lainoogu sheegi doonaa qofka inuu qooqoo kibre maxaa samaysa inuu ismahdiyaa keenta ama aqoon isku mahdiyo ama awood isku mahdiyo ama maal isku mahdiyo kalaa ina alinsaana layacaa insaanku waa kibraa waa qooqaa muxuu qooqa an ra'aahu inuu isku filan yahay inuu arko ismahadiyaa keenta aadamo kibri haddaad aragto ismahadin baa gashay muxuu isku mahdiyey nicmo ilaahay siiye maalinkuu doonana ka qaadi karo imisaa dadka awood iyo xoog ismahadisay markii dambana dhulka ka soo godayo dil iyo deldalaad iyo xabsi ku dambaysay qul illaahumma maalika almulki ilaa akhirka aayadda akhri imisaa maal iyo xoolo shalay badnayd oo intii laga qaaday isla hadashay faasbaxa yuqalibu kafeyhi akhri calaa maa anfaqa fiiha imisaa ismahdisee jirkooda iyo muuqaalkooda oo cudur baras iyo bale ku dhacday oo daqsigu intuujudaan iyo ku dhacay daqsigu ku dulmeeray nicmo yaroo ilaahay siiyey buu isku mahdiyaa waa kibraa marka wa aahara alxayaata adunyaana ilaahay aad kale wuxuu inoogu sheegay aadamahaasaa u badan waa indha ku garaadle middaa hortiisa ka muuqata buu samayn xataa kii aakhare rumaysnaa mararka qaarkood wuxuu nafsi shayddaanku isugu sheekayn bal hadda iska yartiinboo cantuug dib baad ka toobad keeni doontaa waad toobad keeni doontaae bal tu'iruuna alxayaaةa اddunya wاlaakhiraةu khayr waabqى aayad kalena waxaa la yidhi markay cunaan ay dembiga galaan iyagoo aakhare ilaahay rumaysan waxay dhihi doonaan sayuufaru lana waa naloo dembi dhaafi doonaa markaan towbad keenne dib baynu ka towbadkeenaynaa baltanyana dhaafi wain yatim caradun miluhu mid kale hadday soo martoo lamidna yaakuduu waa qaadanayaan waan towbad keeni doonaa marna shaydaanka ilah kafuur raxiim ayuu ku leh oo dembigaad gelaysa shadiid ulciqaab ma halmaantay fa man taqaa wa aahara alxayaata adunyaa fa ina aljaxiima hiya alma'wa hadda waxaa lala hadlaya aniga adigaa ka mida ah. waamaa man khaafa qofkii ka baqa maqaama rabbii rabbiga hor istaaggiisa wanahan nafsa naftana ka reeba cani ilhawaa waxay jeceshahay ka reeba oo dariiqa iyo xaqa ku dabaalaaya fa ina aljannata hiya alma'wa waxaa la mida ah aayado badanoo macnaha xambaarsan qur-aanka waa ku badan yihiin markii dadkaa laga soo sheekeeye waa kii la yidhi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan laba jannuu leeh qofkii ka baqa rabbi la kulankiisa sidaana u camalfaloo u shaqeeya qofkaasi wanaag buu sameeyey wamaa man acطaa waاtaqa wasadaqa biاlxusnaa fasanuyasiruhu lilyusra tii fududayd marna wanaag buu ku tilmaamay liladiina axsanuu اlxusna wa ziyaada hal jazaau اlixsaani ila alixsaan intaasoo dhan ixsaanka aad samaysay waa iimaankii iyo camalka saalixa ixsaanka wanaagga lagugu abaalmarina waa jannadii iyo ilaahay ridihiisii iyo aragga wejigiisii subxaanahu wa tacaala saa darteed nabigeena alai salaam labadan aayadood wanaha nafsa can ilhawaa naftu waxay jeceshahay baa xumaatada ah shahawaadkay jeceshahay dembigay jeceshahay walidaalika xadiidka abi hurayra fii saxiixay اlbukhaari wa muslim nabigu waa ka yidhi xufat اljannatu biاlmakaarih wa xufat الnaaru biالshahawaat jannada waxaa lagu ooday oo lagu hareereeyey wax naftu ay necabta soon oo gaajo soo kacoo biyo qabow ku qabayso masaajid iyo salaad aad xoolaha naftu jeceshahay waa xaaraana iska daa naartana waxaa ku hareeraysa waxay nafi jeceshahay xaaraantii xantii aargoosadii kursigii iyo jagooyinkii oo inta badan aan dariiq saxa lagu maamulin waxay naftu jeclayd fuxshigii zinadii qurunkii waxaasoo dhan wazayana lahum shayطaanu acmaalahumta naftu jeclayd baa ku hareeraysan naarti say waxay naftu jeceshahay u daaqaysa midba mid ugu dhiibayo bay dalaq naarta dhihi in la qasbay rabtaa waxay necab tahay la mariyo si jannada u gasho in laga celiyo waxay naftu jeceshahoo hawa nafsi ay u baahan tahay say naar uga badbaado marka wanahan nafsa can ilhawa sidaa weeye faina aljannata hiya almawa jannadaa meeshay u galbanaysaa intaa marka loo sheegay baa su-aal iyo jawaab la yidhi nimankii gaalada ahaa naartii ma rumaysna qiyaamana ma rumaysna markii waxoogay la joogee lagu celceliyey xujadii lagu keenkeeno iyo waxay leeyihiin war waxaan wow la sheegaaye wakti goormay dhici haddaad leedahay eh, qiyaamaa dhici goorma asaatiiru lawaliina ku hore beentoodii wey ilaa nuux baa la soo qiyaamaa dhici qiyaamay dhici wixiina waxba lama arayo lama arko goormay dhici noo sheeg goortay dhacaysa qiyaamada noo sheeg yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can isaacati qiyaamada ayaana goorma ayuu mursahaa dhicitaankeedu cagadhigashadeedu soo degitaankeedu u ahaaday goormay qiyaamadu dhacaysaa su-aashaasi waa su-aal soo noqnoqotay ilahi subxana wa tacaala laba sababoodba waa inoo sheegay ay u weydiinayaan nabiga mar waxay u weydiinayaan inuu og yahay bay moodayaan inuu nabigu og yahay bay moodayaan mana oga fii suurati alacraaf bay ahayd baan u malaynayaa aayadda lainoogu sheegayoo waxaa la yidhi naarta markii laga soo sheegay qul inamaa cilmuhaa cinda rabbi laa yujaliiha liwaqtiha ilaa hu haqulat fi الsamaawaati wاlardi laa taأtiikum ila bagta yas'aluunaka kaأnaka xafiyu canha waxay ku weydiinayaan sida adigoo xafiyun canha og wakhtigeedoo garanayay ku weydiinayaan sabab kalena waa la inoo sheegayoo su-aasha waxaa nabiga loogu jahaynaya weeye taas iyagu qiyaamadan maxay ka rabaan camal falaa la yidhi ma rumaysna keen keen qiyaamadii away away away bay leeyihiin ilaahay baa aayad kale ku yuri biha aladiina laa yu'minuuna biha والذين آمنوا mushfiquuna minha wayaclamuuna annaha alxaq kuwa aan rumaysnayn baa degteeda raadinaya keen qiyaamada ma waktigeeda sheegtid may timaado nabigu nin saxaabadaa weydiiyo yihi mata saaca wuxuu yidhi maxaa ugu talagashay goortay iman muhimaddu meahee maxaad u diyaarsatay nabigu ma og yahay maya fiima anta maxaad adigu min dikrihaa ka og tahay baa layidhi adu maxaad ka sheegi kartaa cilmigeeda ilaahay baa la khaas noqday mana fasixin adiga inuu kuu sheegay iyo cid kaloo khalqigiisa ka mida toona marka ha ku weydiiyaan sidii adiga og bay ku weydiinayaan laakiin adigu maxaad ka ogtood uba sheegi kartaa maba ogid fiima anta maxaad adigu min dikrihaa ka ogtahay ilaa rabbika rabbigaa keliya ayuu muntahahaa dhammaadkeedu ahaaday ogaalkeeda xogtiisu alle keliyay ku dhammaataa cid kaleu og ma laha aayadda carafna waxaa la yidhi laa yujalliihaa liwaqtihaa ilaa hu waqtigeeda rabbi uma kashifo uma daahiriyo uma muujiyo shaaca ugama qaado ilaa huwa isagaa og maahane cid kale looma sheego markay weydiiyaanna waxaa la yidhi yasaluka annaka xafiidun canha qul inamaa cilmuhaa cinda allah alla keliya og anu ma ogi sayid اlbashar waa muxamed calayhi الsalaatu wasalaam sayid اlmalaa'ikatana waa tiri waa jibriil fii xadiidi cumar markuu nabigu jibriil u weydiinayey wuxuu yihi jibriil baa weydiiye o yidhi mata saaca qiyaamadu waa goorma nabig wuxu uhi ma lmas-uulu canha biclama min asaa'il anigana adi weydiinaysaay adiga i weydiinaya kaama ogi ilaahay baan uguba talagelin cid kale inay ogaato ina allaha cindahu cilmu saaca qiyaamada ogaalkeeda waktigay dhici rabbi keliyaa og walidaalika taa waxaa sii kabaya xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam khamsun laa yaclamuhunna ila allah shan cidaan allahayn ma oga qiyaamadaa ka mid a marka waxba degdegeeda ha raadine waa iman doontaa ee waxaad la tegi lahayd ka shaqe su-aasha hadday soo noqnoqotona su-aalan cusub ma ahane su-aal horey loo weydiiyey alla keliyana cilmigeeda uu garanayo wey fiima anta maxaad adigu fiima anta maxaad adigu min dikraaha ka og tahay ina ilaa rabbika rabbigaabuu muntahaha ogaanshaheedu ahaaday keligii innamaa anta waxaa tahay oo keliya adigu mundiru man qofka u digaya yakhshaha ka baqaya qofkii qiyaamadaa ka baqaya baad u digaysaa halkan waxaa lagu tilmaamay nabigu inuu digayo aayado kalena waxay noo sheegeen sidoo kale inuu bishaaraynayo oo bishaaro iyo digniin lala soo diray inaa arsalnaaka biاlxaqi bashiira wanadiira walaa tus'alu can asxaabi اljaxiim wain min ummati ila fiiha nadiir waa laba aayadood baan u malaynayaa inaa arsalnaaka biاlxaqi bashiira wanadiiran intaa way wadaagaan baan filaya walaa tus'alu can asxaabi اljaxiim iyo wain min ummati ila fiiha nadiir ya ilaa khalaa fiiha nadiir sax mid kale wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiiran dadka waxaad uga digaysaa dambaabaya kufrinaya naar dadka rumaynaya ee ateecayana jannaad ugu bishaarayn haddana mundiru man yakhshaaha dadka ka baqayaad u digaysaa waxaa loo yidhi iyagaa digdigniinta ku intifaacaya wailaa nabigu cid kastaba waa u digayaa kii beeniyeyna waa uga digayaa ka kuwaansamayana waa uga digayaa inuu intoo dhanba u digayana inamaa anta nadiirun wallaahu calaa kulli shayin wakiil inamaa anta mundirun walikulli qowmin haad digdigiin baa tahay fadakir inamaa anta mudakir dadka waani aduu waaniyaa tahay qof u digayo xasuusinayaa waxay la mid tahay gaarsiintii sharcigoo dhan wey faclamuu anamaa calىa rasuulina albalaaqu lmubiin gaarsiin cad waay aayaddan laakiin cidda ilaahay ka baqayaad u digaysaa ee ka baqaya qiyaamadu inamaa tundiru man itabaca adikra wa araxmaana bilgaybi maxaasaa loo yidhi qofkay wax anfacayso bay digniintaasi nafci u tahay fadakir in nafacat اdikra wadakir faina dikraa tanfacu lmuminiina qofkaasaa ku intifaacay oo digniintii nacfigeeda qaatay wailaa naar waa looga digaayo litundira qowman maa ataahum min nadiirin min qablika waad uga digaysaa faandartukum naaran taladaa litundira qowman litundira bihi qowman ludda aayaadka saasoo kaleetana waa badan yihiin kaannahum waxaad moodaa kadib siyaaqa qur-aanku waa ina qaaday sidii qiyaamadii oo dhacday baa la inageeyey iyadoo dadkii la soo saaray baa la inageeyey dadki intay soo noolaadeen ay isbarbar dhigayaan adduunyadii la dheerayn inteebay joogeen markay aakhiro hawlka iyo shiddada joogta arkaan kaannahum waxaad moodaa yowma maalinta yarawnahaa qiyaamada ay arkayaanay ku dhacayso lam yalbasuu adduunka inaanay kuba nagaanin ilaa cashiyatan gelin dambe aw ama gelin hore gelin hore oo barqa ah ama gelin dambe maalin gelinkeed maahane adduunkii dhannaaba intay joogeen maalin gelinkeed buu la noqon maalin gelinkeed unbuu la noqon ayadda waxay la mid tahay aayaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi qaaluu labinaa yowman aw bacda yowmin way shakiyeen ma maalin baa dhammaystirnayd mise qayb maalin ka miday ahayd marna qaarkoodna intaa ka sii yar bayba dhihi doonaan qaar baa sidaa kuwa badiyey waayo qaarkoodii intaa ka yar bayba la noqon inay joogeen kaannahum yowma yarawnaha lam yalbaثuu ilaa saacata min nahaar fii suurati اaxqaaf waxaad moodaa maalinkay arkayaan saacad maalin ka mida ah, saacadun hal maalin ka mida ah, inay joogeen bay la noqonaysaa dunidii intaa dheeraydeed macaansanaysay intaa unbayba la ekaatayba ayaddaas weliba inay ku dhaaranayaan baa lainoo sheegay wa yowma yaxshuruhum kaan lam yalbathuu ilaa saacatan min nahaar yatacaarafuuna baynahum bal waxaa la inoo sheegay inay saacadun joogeen bay ku dhaaranayaan wa yowma taquumu الsaacatu yuqsimu اlmujrimuuna maa labisuu hayra saaca hal sac ka badan adduun maba weli kitaab buu baallaha jari hal sac ka badan ba adduunba naba soo marin waxay intaa reebihi qaarkood u dhaaranayaan wakhti nagu filan oon waa'iyo qaadanno oon kownka eegno oon aayaadka daraasayno nama soo marin jaanisna lama siinine hanala celiyo waay waxaasoo dhan beenta wax loo akhriyayo saa darteed baa ilaahay qaarkood wuxuu ku yidhi ilaahay waxay u dhaaran doonaan been kamaa yaxlifuuna lakum say beenta idinku dhaaranayaan wayaxsabuuna annahum calaa shay ilaahay dhaar been inay marinayaan bay u maraynayaan ilaah akhra markay joogaan wadaciifu daciifun aadamuhu xataa kii maangaabka ahaa ee uu iska raacay dad waxay u sheegeenee hahaya raaca gaalnimada ku ahaa aakhara hadduu taga xataa waa hahaya raac kii ku ka weyn oo gaala sacabka u tumi jirayeen macno kale lahayn naarta hadduu gala xataa waa sacabtume iyagoo naarta tiga jooga way arkaan naar bay ku jiraan kuwii waxaan geliyena naar bay kula jiraan weli maskaxdaa laga haysta isagoo naar kula jira wuu arka ogow qaala aladiina stadcifuu liladiina stakbaruu maxay ku dhihi doonaan waxay weydiin doonaan waxaa ka mid a ah, hal antum muqnuuna cannaa nasiiba min annaar naarta wax ma nooga tari kartaan oo haddii wax kaaga tari kara isagii baa ku dhex jira isagu iska badbaadiye weli maskaxdiisii bay ku qufulan tahay kii adduunka ku hogaamin jiray waa ku watay haddana muu meel ku geeyo muusihun ku dhaho adaciifo daciifa waaydha akhriyo duum halkaanbuu isaga gaariga dabaful uga yahy kaannahum waxaad moodaa yowma yarawna maalinkay arkayaan yarawnaha maalinkay qiyaamada arkayaan lam yalbatuu inaanay nagaanin ilaa cashiyatan gelin dambe maalin gelinkeeda dambe duhur iyo duhur wixii ka dambeeyo ah ow duxaha ama inta gelinkeeda hore duxaa barqadaa la yidhahdaa laakiin gelinka hore dhan baa loo jeedaa halkaasaan caawana ku daynaynaa shal habeen dambiyo cabas weeye subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk